alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslem allahuma bacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wzidna cilma ynfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay digrigii ama ducadii lixdanaad waa ducaau ziyaarati اlqubuur waa ducadii booqashada qubuurta marka qofka muslimka ay qubuurta soo booqdo ducadii ugu ducaynayey dadka ahlu qubuurka iyo dadka kaleba ayuu halkan sheekhu wixii ku soo arooray ee nebiga sala allahu alay slm ka sugnaaday ayuu inoogu keenay si tartiibana baanu inoogu soo wadayoo ilaa qofkii xanuunsanayey qofku marka uu dhinto aaskiisii ku tukashadiisii wixii marka la-aase loogu ducaynayey kadib qubuuraha booqashadeeda wixii loogu ducaynayey waxaa odhaya assalaamu calaykum nabadgelya korkiisa ala ahla diyaari iyo ahla diyaari daarahan ehelka ku jirow oo min almu'miniina waalmuslimiin mu'miniin iyo muslimiin ah wa innaa annagu in shaa allaahu mataa shaaa allaahu goorta ilaahay doono bikum idinka laaxiquuna waa idinsoo haleelaynaa ilain dhimashadu mashii'a ilah ilaahay wuu doono iyada mashii'a ilaahay lagu xidhi maayo marka waxay leeyihin culimada waa inna annagu in shaa allaahu ilaahay bimacnaa goorta uu doono bikum idinka laaxiquuna waa idinsoo haleelaynaayo annana waa soo dhimanaynaa waa idinka daba imanaynaa wayarxamu llaahu allah u naxariistaa almustaqdimiina kuwa horeeyey ee minaa innaga ka mida walmustaakhiriina iyo kuwa dambeeya labadaba ilaahay ha u naxariisto as'alullaha ilaahay waxaan weydiinaya lanaa annaga iyo walaku idinkaba alcaafiya inuu ilaahay balaayooyinka iyo dhibaatooyinka inaga caafiyo inaga difaaco inaga ilaaliyo sidaa in loogu ducaynayo marka la booqdo qubuurta waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya imaamu ibnu maaja baa warinaya lafdigan weliba meesha yaalla ibnu maaja baa ibnu sunni baa isaguna warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan waxaana uu tilmaamayay lafdiga imaamu muslim abu hureyre laga warinaya rasuulku ata almaqbara waxa uu tegay xabaalaha markaasuu yihi assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun sidaas ayuu yidhi oo ugu duceeyey lafdiga ibnu maaja burayda ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay kaana rasuulullaahi yucallimhum idaa kharajuu ila almaqaabir wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalama saxaabada mid bara marka ay doonaan inay u baxaan ay qubuuraha tagaan inuu yidhaahdo markaa kooda qaa'ilkoodu inuu yidhaahdo assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina wاlmuslimiin wainaa in sha allah bikum laaxiquun nas'alu اllaha lana walakum alcaafiya saas ayuu odhanayaa oo macnaheeduna uu yahay assalaamu calaykum nabadgelya korkiina ha ahaato ilaahay xaggiisa nabadgelyo raxmad iyo barako iyo nabadgelyo aa ka badbaadaan wax kasta oo dhiba korkiinna ha ahaato ahla diyaar iyo ahla diyaar halkan qubuurahan kuwa deganow maadaama oo dee muddo dheer ay ku jiraan ay kuna jirayaan daar ayay u noqotay markaa daarahan ehelkii ku jiray ee amwaadda ahaaye dhintayow nabadgeliyo korkiinna ha ahaato oo min almu'miniina waalmuslimiin mu'miniin iyo muslimiin ah hadyo gooraale mu'min iyo muslim haddii la israaciyo laba macnay kala noqdaan ama iimaan iyo islaam haddii la israaciyo laba macnay kala noqdaan mararka qaarkoodna marka ay kala maqan yihiin yacni mid kastaba ka kale ayaa lagu idlaaqayo muslimna muumin waa la yidhaha mu'minna muslim waa la yidhaahdaa marka mu'minna waa kii ilaahay rumeeyo iimaanku waa acmaashii ictiqaadkii qalbiga ahayd muslimna waa kii hoggaansamay oo islaamnimaduna waa acmaashii daahirka ahayd ee muuqatay hadda laakiin waxaa looga jeedaa isku midun baa looga jeedaayo oo min almu'miniina waalmuslimiin dadkii muuminiinta ah ee ilaahay rumeeyey ee u hoggaansamay iyo dadkii muslimiinta ee rumeeyey u hoggaansamay unbaa labadaba looga jeedaa wa innaa annagu in shaa allahu ilaahay hadduu doono bikum idinka laaxiquuna kuwa idinsoo haleelaya oo idinka daba imanaya ayaa nahay marka waxay leeyihiin culimmadu in shaa allahu laaxiquuna hadduu ilaahay doono kuwa idin soo haleeli baanay maxaan idinku soo haleelaynaa dee geerida ayadu waa shay muxaqaq ahoo inuu qof waliba dhimanayo laynoo sheego ayadu in shaa allahu lama yidhaahdo laguma xidho marka culamada qaar baa yidhi in shaa allahu bikum laaxiquuna iimaanka ayaan idinku soo haleelaynaa oo si aad muuminiin iyo muslimiin ugu dhimateen annaguna insha allah muuminiin iyo muslimiin baan ku dhiman doonaa oo waxa weeye markaa luxuuq macnawiya iyo haleel macnawiya bay noqonaysaa iyo waxa weeye waxaa loo jeedaa geeridaan idinku soo haleelayna waa innaa insha allahu bikum laaxiquun macnaheedu waxa weeye waa tacliilo bimacnaa haleelka iyagu wuxuu noqonayaa ilaahay mashii'adiisa iyo doonidiisa ayaanu ku dhimanaynaa oyoanu idinku soo gaadhaynaa culimada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen macnaha tacliiqu xagga dhimashada maahe waa xaqa wakhtigiisa oo yacni wa inaa annagu in shaa allahu mata shaa allaahu goorta ilaahay doona bikum laaxiquuna waanu idinsoo haleelaynaa waa idinka daba imanaynaa taasi waa mid wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun wayarxamu allaahu ilaahay ha u naxariisto almustaqdimiina kuwii horeeyey ee naga horeeye ee qubuurahan ku jira ee muslimiina ee gaarida naga horeeyey ilaahay ha u naxariisto waalmustaakhiriina kuwa dambeeya ee weli noolna ilaahay ha u naxariisto marka siintu iminka waa limujaradii ta'kiiduuno asaabiqiina kuwii horeeyey ee dhimashada iyo qubuurta gelidoo naga horreeyey walmustaakhiriina iyo kuwa dib dhacay ee weli nool ilaahay ha u naxariiso markaa qof dhintay ilaahay u naxariista waa la odhan karaa qof noolna ilaahay ha u naxariista waa la odhan karaa inagu dadka dhintay uma nidhahna ilahay ha noo laakiin qof nool iyo qof dhintayba waa la odhan karaa allah u naxariiso as'alullaaha ilaahay waxaan weydiin lanaa annaga iyo walaku idinkaba alcaafiya inuu balaayooyinka inaga badbaadiyo inaga difaaca ayaan ilaahay weydiinayaa dee kuwa nool waxaa caafiyadoodu waxa weeye in ilaahay uu dhib kasta oo adduunyadu ay leedahay ilaahay inuu ka difaacu ka badbaadiyo towxiidkana ay ku dhintaan ta dadka nool loo weydiinaya waa taa ta loo weydiinaya amwaadana waa inay cadaabulqabriga iyo cidhiidhigiisa iyo mugdigiisa iyo dhibaatooyinkiisa ilaahay ka badbaadiyo qubuurtana ilaahay uga yeelo rawda min riyaadi اljanna ilaahay uga yeelo nasأalu اllaha lana walakum alcaafiyata macnuhu waa sidaa xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa qubuurta in la booqdaa inay tahay mid mashruuca waxa loo booqanayana waxa weeye in lagu waxqaato lagu cibro qaato oo qofku uu markaa dee ku waano qaato ku cibro qaato wuxuu ku dambayn dooniyo halkuu geli doono waxaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirukum اlaakhira waktigii hore ee dee dadku ay jaahiliyadda ku dhowaayeen ee islaamka bilowgiisii nebigu wuxu uhi waxaan ahaa qubuurta booqashadeeda mid idiin diida laakiin iminka booqda aakhire ayay idin xasuusinaysaaye markaa waxaa loo tegayaa inaad ku waano qaadato inay aakhiro ku xasuuso inay qalbiga yacnii kuu jilciso iyo inaad u soo ducayso dadkaa dhintay markaa in ilaahay naxariis loo weydiiyo dadka dhintay marka la booqanayo ama la soo maro loo salaamo sida dadka nool loo salaamo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa ziyaarada qubuurtuna waa saddex qaybood mid weeyaane midi waa ziyaara sunniya waa ziyaaro sharci oo sunni ahoo waafaqsan hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeye ziyaarada iyo booqashada noocaasah ee sunnigaahi waa inuu qofku u tago inuu dadkaa dhintay u soo duceeyo ilaahay naxariis u weydiiyo xaaladooda iyo halka ay ku jiraan uu ku cibro qaato aakhiro uu ku xasuusto iyo inuu dhimanayo taasi waa siyaara sunniya waata loo jideeyey midna waa siyaara shirkiya inuu qofkani qubuurtan u tegayo inuu ay dadkaa dhintay wax soo weydiisto inuu ayaga soo baryo inuu ilmo soo weydiiso inuu arzaaq soo weydiiso inuu wax kale soo weydiiso hadduu taa u tegayana waa ziyaara shirkiya oo qofka sidaa u tegaya saa dad amwaada usoo barya dee waa kuba gaaloobaya diintu kaga baxaya waqiif baaba wactiqidya fataa waqul ayaa qawsun jud bilqira hadday tahay waxaa loo tegaya albaabkiisa istaagoo ayaa qawsun jud bilqira waxaad tidhaahdaa yacni esooriyaan kaan rabnaa wakam shariifin wakam shurafaa wakam culamaa wakam curafaa tasuuru watadlubu maa cindahu min alfadli waalfaydi waalmadadi hadday tahay waxaa loo tegayaa oo fayd iyo fadli iyo madad laga doonayo waa shirki weeye diinta lagaga baxayo weeye nebi maxamed wax soo weydiisaynama odhanin in loo soo duceeyo laguna cibro qaato ayuu inoogu sheegay qabuurta booqashadeeda taasina waa ziyaara shirkiya midna waa ziyaara bidciya oo dee qofku inaanu markaa waxna aanu ka doonaynin laakiin meesha inuu iska soo joogo amaba iskaga soo tukado amaba markaa qur-aan iyo wuxuu soo akriyo taasina ziyaara bidciya baa la yidhaahdaa nabi maxamed sala allahu calay waslm qubuurta umana faataxayn jirin qur-aanna uma soo akhriyi jirin laakiin waa salaami jiray waa u ducan jiray waa ku cibro qaadan jiray tawina farayna taas weeye tawina farayaa sunnihiisa waafaqsanna waa taa waa qubuurtii muslimiinta ee qubuurta mushrikiinta haddii la soo maro sida uu tilmaamaya xadiidka ibnu maaja iyo ay warinayaan sheekh albaniya uu tasiixinaya ubashiriku binnaar baa waxaa idinku bushaaraynayaa naar waayo nebigu sala alla ly qabri gaal ayuu soo maro markaasuu naar ugu bishaareeyey laakiin waxaa la salaamayaa ee saa loogu ducaynaya waa qubuurta muslimiinta ka soo gudub ducaa riixi dabaysha ducadeedii ducada la odhanaya marka ay dabayshu kacdo ee dabayshu ay dhabato wixii la odhanayey wuxuu odhanaya allaahuma inii as'aluka ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa dabaysha khayrkeedaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min sharihaa sharkeeda ayaan ilaahay ilaahayow kaa magan gelayaa ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo marka ay dabayshu dhabato soo baxdo waxa warinaya abu daawuud waxa warinaya ibnu maaja waxa warinaya nasaa-i baa sunan kubraha ku warinaya bukhaari baa adab mufradka ku warinaya xaakim baa mustadraga ku warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix lafdiga abu daawuud abu hureyre laga warinaya wuxuu leeyahay waxaan maqlay rasuulka oo leh alriixu min rawxi illaah dabayshu waxay ka mid tahay ilaahay naxariistiisa min rawxi illahi min raxmat illahi bikhalqihi waa naxariista ilaahay uu khalqiisa u naxariiso walaa tay-asu min rawxi illaahi inahu laa yay-asu min rawxi illahi ila alqowm lkaafiruun taأtii bالraxma wa taأtii bاlcadaab nebigu wuxuu uhi naxariisna waa la timaada cadaabna waa la timaada faidaa ra'aytumuuha falaa tasubuuha wasaluu llaha khayraha wastaciidu billahi min shariha naxariisna waa la timaada cadaabna waa la timaada marka aragtaan ha caayine ilaahay khayrkeeda weydiista sharkeedana ka magan gala lafdiga ibnu maaja wuxuu abu hurayre laa tasubu riixa dabaysha ha caayina fa inaha min rawxillah ilahay naxariistiisa ay walcadaab naxariista way la timaaddaa oo dee roob iyo nimcay la timaaddaa markaa cadaab bay la timaaddaa waxbay rogtaa walaakin salullah min khayriha watacawadu billahi min shariha ilaahay khayrkeeda weydiista sharkeedana ilaahay ka magan gala ayuu yidhi xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dabayshu inay ka mid tahay aayaadka ilaahay ee waaweyn ee tusinaya ilaahay awooddiisa iyo kelinimadiisa iyo maamulkiisa iyo socodsiinteeda inuu ilaahay gacanta ugu jirto huwa aladii yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatih ilaahay waa kaa iyo dabaylaha iyadoo bushaaray naxariistiisa roobkiisa koor hor wa min aayaati an yursila ariyaaxa mubashiraatin walidiiqakum min raxmatihi se ilaahay yidhi dabayshu ma socoto ilaa ilaahay amarkiisa waa ciidan ilaahay ciidamadiisa ka mid ah wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ciidamada ilahay bay ka mid tahay sidaa daraaddeed qof gacaaya aflagaadeeya isaga khaaliqiisii abuuriya dabayshaa khaaliqii abuuriya allihii socodsiinayeyba meel ayuu kaga dhacay ayaadka kowniga oo dhammina waa la hadday hadday dayaxmadoobaad hadday cadmadoobaad ay tahay dee ilaahay baa wada markaa aflagaadada isbedelka aad aflagaadaysa waa aflagaada aad aflagaadaynaysa ilaaha yacni ay addoommada u yihiinee socodsiinaya isagu maamulaya waxaase sunnuhu uu yahay inaad markaa ilaahay weydiisataa khayrkeeda sharkeedana aada ka maangasho leanno labadaba way u timaadaa waxaa kaloo odhanaya allahuma innii as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa dabaysha khayrkeeda wa khayra maa fiihaa waxaa ku dhex jira khayrkeedaan ku weydiisanayaa wa khayra ki khayrkiisana waan ku weydiisanayaa ursilad loo soo diray bihi isaga wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min sharihaa sharkeeda wa shari maa fiihaa waxa ku sugan sharkeeda wa shari maa ursilad bihi waxa loo soo diray sharkeeda ayaan ka magan maangelayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa warinaya waxaana laga warinayaa caaisha ayaa laga warinayaa radia allahu canha waxaanay tidhi nebigu sala allahu calayh wasalam markuu arka dabo daruur ama markuu arka dabayl wejigiisa ayaa laga gelin jiray bay tidhi dabeetana waxaan ku uhi bay tidhi yaa rasuula allah dadku markay daruur arkaan way farxaane iyagoo rajaynaya in roob uu ku jire adigu markaad dabayl ama roob aragto wejigaagaa laga gartaayo aad adoo u dhibsanaya waa maxay wuxuu uhi caaishaay maxaa aamin iiga dhigaya inuu cadaab uu ku jiro yacni waxaad dhiciseen aamin u noqdaa waxaba dhici karta daruurtan ama dabayshan iyo cadaabi la socoto qowm baa dabayl lagu cadaabay qolaa cadaabi kii arkay markaas ina haadaa cardu mumtiruna bal fiiha riix yacni dabayl ayaa ayaa ku soo kacday markaasay daruur u daaysa moodeenoo markaasaa ilaahay dabayl kaga soo saaray wax walba burburinayso digada ka dhigaysa waxa kale oo labdiga imaam muslim isaguna waxa caisha laga warinayo waxay tihi nebigu waxaa markay dabaysho ay dhabato ee dabayl dharani soo baxda wuxuu odhan jiray allahuma inii asaluka khayraha وkhayra ma fiiha وkhayra ma ursilat وacuudu bika min shariha وashari ma fiiha وashari ma ursilat waxaanay tiri markay daruuraha soo kacaan waa isbedeli jiray oo waa bixi jiray oo waa soo geli jiray oo waa sii jeesan jiray oo waa soo jeesan jiray marka uu roobkii soo daataaba markaa waxaasoo dhan laga faydi jiray markii la weydiiyeyna falamaa ra-ow caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna ayay qola yidhaahdeenoo dabayl ilaahay uu ku rogayo ay kaga soo baxday buuri macnaheeduna waxa weeye allaahuma inii as'aluka ilaahay waxaan ku weydiisanayaa khayraha eeg hadda waa saddex khayr khayrahaa baan ku weydiisanayaa khayrkeeda khayrkeedu waa maxay dee inaad qabowsato oo hadduu kulaylku ayo markay dabayl iyo walwal kuu soo dhacaan waad qabowsanaysaa nabaadkii iyo markaa ee wixii baxayey markay dabayshu ku soo baxdo ayagana cusayb buu dareemayaa iyo daraawa ayuu dareemayaa waxa liyaaliye wixii urxun iyo qarmuun iyo markaa jiray ayay kaxaynaysaayoo waa khayr nabdeeda markaa ku jira wa khayra maa fiihaa waxa ku jira khayr waxa ku jira khayrkiisana waa roobkii leannao roobku ma yimaado ilaa dabayl baa ka soo horaysa markaasaa roobkuna uu ka dambeeya u yimaada wa khayra ma ursila waxa lagu soo diray khayrkiisana dee waa daruurtii oo dee dabayshii ayaa keenaysa markaasaa marna khayr bay la imanaysaa marna shar bay la imanno dee mar khayr bay la imanno roob markaa naafica bay la iman marna dee roob waxyeelaynaya ayay la imanaysaa wa acuudu bika min sharihaa sharkeeda ayaan kaa maangelayaayo dee shar bay mararka qaarkood yeelanaysaa waxbay burburinaysaa wa shari maa fiiha waxa ku sugan ee ku dhex jira sharkeeda wa shari maa ursiladiya waxaa loo soo diray sharkiisa oo dee in cid lagu soo halaago lagu soo baabiyo ayaa mararka qaarkood loo soo diraa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay la magan galo ilaahay la cuskado marka madhar ama muuqaal muuqaalada kownka ay muctaadka ahi uu isbedelo in ilaahay xaggiisa la magan galo li'annahu ilaahay isbeddelkaa ka keenay weeye isbeddelkaasaa mid khayrle iyo mid shar laba noqonaya markaa khayrkiisana in la wito sharkiisana laga magan galo ayaynu halkaa ka fahmaynaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa siday cabsida nebigu sala allahu calayhi wasalam ay u daraydu rabbigii uga cabsanaya ummaddiisana ugu tudhayay ee wixii ummadihii hore ku dhacay yacnii inay ku dhacaan oo kale uga cabsanayey ayay iyaduna ayna tusinaysaa ducaau racd waa onkodka ama hanqarhka ducadiisii waa ducada la yidhaahdo cinda wuquuci racd marka onkodka iyo hanqarhku uu qalalacleeyo waxaa la odhanayaa subxaana aladii yusabixu الracdu bixamdihi wاlmalaa'ikatu min khiifatihi subxaana aladii allihii baa nasahanoo xumaan ka hufan yusabicu racdu racdiga iyo ongodku uu tasbiixsanayo bixamdihi mahadintiisana isagoo wadoo mahadinaya uu isugu daraya tasbiix iyo mahadin waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ay u tasbiixsan min khiifatihi cabsidiisa dartii ayagoo ka cabsanaya ilaahaas ayaa nasahan oo xumaan ka hufan oo ka dheer kani waxa weeye ahar laga warinaya cabdillaahi ibnu zubayr sida imaamu lbukhaari adabulmufradka uu ku warinayo imaamu maaligna muwaطaca uu ku warinayo imaamu axmedna zuhdiga uu ku warinayo ibnu abi shaybana uu markaa warinayo waana asar saxiixa waxaanu leeyahay cabdillaahi ibnu zubayr annahu kaana idaa samica aracd marka uu maqlo onkodka iyo hanqarka taraka alxadiid sheekada iyo warka kale waa joojin jiray waqaala subxaana aladii yusabixu racdu bixamdi walmalaa'ikatu min khiifatihi waana waciid daran oo dhul dadka dhulka jooga ilaahay ugu goodinaya ayuu odhan jiray sidaas ayay tilmaamayaan axaadiida dhowrahi waxay isweydiin lahaa daba ongodkani muxuu yahay sida uu tilmaamayo xadiidka uu warinayo imaamu axmed iyo tirmidi ay warinayaan sheekh albanina uu tasxiixinayo ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay qolo yuhuuda ayaa nebiga u yimi salى اllahu عalayh wasalam markaasenaya abulqaasim waxaad nooga warantaa racdigu iyo onkodkaasi muxuu yahay uhi waa malakun min almalaa'ika waa malag malaa'igta ka mid oo muwakalun bisaxaabi daruurta loo wakiishay macahu makhaariiq min naar min nuur boodhay laakiin waa min naar waxaan u wataa mikhraaq asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waa maradan yaree duuduuban ee ciyaalku ay isla dhacaan ay ku ciyaaraan sharabaadka yar hadiyo gorale intay duuduubaan ay isla dhacaan waa wax weligeedba soo jiri jiro dee ciyaalku xun kala dhaxlaan laakiin hadda aallo ilaahay uu u yeelay oo dee aynan garanaynin siday tahay iyo intay leeg tahay oo u dabaylaha ku kala kaxaynayu ku kala duubayu ku kala duwayo ayaa la jiru haysaa yasuuq biha saxaab daruurtuu ku kaxay xayu sha meeshuu ilaahay doono waata ilaahay meel ka lalinaya ee meel kale ku diinaya haddana meel kale ilaahay u kicinayo wayasrifu canman yashaa makhaariiqda iyo aalaadka ugu kala duubaya ayuu wataa markaasay yidhaheen fama hada sawt aladii nasmacu oo codkan aan ka maqlaynaana haddaan muxuu yahay zajruhu bisaxaabi idaa zajarahu xayu xataa yantahiya ilaa xayu amar waxa weeye waa zajrintaa iyo didintaa iyo kicintaa uu daruuraha markaa ku samaynayu sajrinayo ilaa uu meeshii ilaahayu markaa dee u amray inuu gaadhsiiyo uu ka gaadhsiinayo weeye waxay yidhaheen sadaqta run baad sheegtay liannahu dee kutubtii hore ayay hayeenoo kutubtii hore ayay sidaa ku hayeen marka onkoodkuna waa kaa xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa haddaba ilaahay milkigiisa iyo cilmigiisa cid koobi kartaa ma jirto waxaa kaloo xadiidka aynu ka fahmaynaa dee racdigaas iyo onkodkaasi inuu yahay malaa'igta ilaahay maragga ilaahay u xil saaray daruuraha iyo kaxayntooda marka aynu codka aynu maqlaynaa uu yahay kaxayntiisii waana tasbiix wain min shayin laa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuna tasbiixahu waa nooc tasbiixa oo ahar ibnu cabaas laga warinaya ina racda malaku yanciqu bilgaysi kama yanciqu raaci sida imaam albukhaari adab mufrad ku warinaya sheekh albaanina uu xasan ku sheegay sidaa ninka reer baadiye ahi adhigiisa ugu qaylinaya ee uu markaa ugu ciyayo sidaasoo kale ayuu isna markaa u wadaa roobkaa marka waa codkiisii kala kaxayntaas weeye marka waa tasbiix min racdi likhaaliqihi sida aynu sheegnay oo markaa kaxaynta uu haddana ku kala kaxaynayo qofka markaa racdiga iyo onkodkaa maqlaa inuu hadalka joojiyo oo uu dikrigan cabdillaahi ibnu subayr markaa uu yidhi inuu yidhaahdo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa markaa onkodka iyo hilaaca iyo sawaaciqda iyo xariga iyo qulaylka iyo wax alla waxaasoo dhan waa wax ilaahay uu keenayo oo isaga amarkiisa ku imanaya wax markaa iska imanaya ma aha innagana waxaynagala gudboon inaynu markaas ilaahay aynu ku mahadino min adciyati اlistisqaa waa roobdoonta ducooyinkeedii roobdoonta siyaalaha lagu roob doono ee nebiga salى اllahu عalayhi wasalam ka sugan waxaa ka mid ah mujaradu ducaa baryo keliya oo ilaahay la baryay inuu dadka ilaahay u waraabiyo istidqa markaa lagu roob doono khudbad jumce ama salaad la dabadeed nooca ugu dhammayska tirana waxa weeye in laba ragcadood la tukado laba khudbadood oo noola diyaargarowna leh sidaa sunnihi waa sidaa laakiin wax la qala iyo xaawiya faadumaysi iyo kan iyo quruuru wax lagu akriyo alistisqaa bilxasaa la yidhaahdo dabeetana inta intaasoo qur'aana lagu akhriyo berkid yaroo sii go-aysan lagu guro iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam kama sugno nebigu waxau odhan jiray allahuma asqinaa haysan mugiisan allahuma asqinaa ilaahuna waraabi haysan roob mugiisan oo noo gargaara marii'an oo hunguri mar leh mariican oo daaq naafican kaasoo wax tara khayra daarin oo aan wax dhibin caajilan kaasoo degdega hayra aajilin kaasoo aan daahin ilaahayowna waraabi ayuu odhan jiray inuu saa odhan jiray waxaa warinaya abu daawuud waxa warinaya ibnu maaja xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaanu laga warinayaa saxaabiga jaabir ibnu cabdillaahi ayaa laga warinayaa wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa u yimi qolyaan yacnii dumar ama kooxo ooyaya oo yacnii dee roob la'aan iyo abaar ka ooyaya ayaa nebiga sala allahu alay slm u yimi bawaaki atati nebiya bawaaki yacni nafo ooyaya ama dumar ooyaya oo roob la'aan iyo abaar darteed ka ooyaya markaasaa nebigu yidhi allahuma allahuma skira kayfan ilaahayow roob na waraabi kayf iyo roob ilaahayow na waraabi muqiisan oo noo gargaaro oo shiddadan iyo abaartan iyo adeygan aan ku jirna naga saaro ilaahayu nagaga saaro hanii'an kaasoo bogaadin leh muqiisan marii'an riwaayada qaar baa hanii'anna raacinaya marii'an kaasoo ciribtiisa la mahadiyo oo aana qarqoomid iyo burburin aan lahayn almariy waxaa la yidhaahdaa raashinka hunguriga sida fiican u mara macnaha hunguri mar aan dhibaatanayo cidhibtiisa la mahadiyo mariican kaasoo rayc iyo daaq iyo barwaaqo iyo tigaad soo saara ayaan ilaah ku weydiisanaynaa naafican kaasoo naaficahoo ahoo waxtara oo nafci iyo waxtar laga helo hayra daarin oo aan dhibin oo aan wax dhibana geysanin caajilan kaasoo deg dega hayra caajilin oo aan dib dhicin ilaahayow ayaanu ku weydiisanaynaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa waxyaalaha lagu roob doono waxa ka mida ducada ilaahay sidaa laga baryayo inuu ilaahay roobka waraabiyo yacni barwaaqada iyo nimcada leh ee waxtarka leh ee aan darar lahayn ee deg dega ah ee aan kadib dhicin in ilaahay la weydiisto waa noocyada lagu roob doono ayay ka mid tahay bal u fiirsa nebiguna dee kayhan ayuu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam yidhi allahuma asqinaa kayhan allahuma asqinaa maطran ilaahayow roobna waraabi muu odhanine allahuma asqinaa kaysan ilaahayow roobna waraabi buu yidhi akisnaa ayaana inoogu iman doonaa ilaahuna amdirnaa muu odhan lianna madarku qur'aanka wuxuu ku yimi un baa la yidhi isagu bimacna alcadaaba waid qaal allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaarata min aلsamaa waamdarna calayhim maطran ha waa wada sidaa amaa xagga roobka miyaa huwa الذي yunazil hayda min bacdi maa qalad wayanshuru رحمته ka maali haysin acjaba alkufaara marka alfaadda nebigu doorayna in la doorto marka la ducaysanayo ayaa iyaduna wanaagsan oo aanad markaa adigu qaar kale yani nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni ducadiisu macno weyn ayay ku fadhidaa markaa inta weliba ma'huurka ahee nebiga laga soo guuriyey in lagu ducaysto ayaa wanaagsan waayo khayr oo dham intaasu ku dhan yahay ducaa nabiga laga soo guurinay inaad ku ducaysato markaa waxaa ka wanaagsan inaad tan nabiga sal l sl laga soo guuriya ka sugnaatay inaad ku ducaysato dariska qaybtiisa hore halkaa inagu joogto wallahu aclam